asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu abwaan yuusuf bal ka waran maxaad ka tiri eh, dhibaatada gaartay ciidanka burundi burundi dhibaatada gaartay horena waa u gaartay wax badanna waa lala taliyey ayagaana kibir iyo daandaansi ku yimid marka tix yaroo bishaaraysta la yidhaahaan ka idhi bishaaro la yidhaah tixdaas yaraan ka idhi waajibkooda alla waa waa mataqaanaa waa siiyey muslinkii bishaaraysay oo daysay baahidiye oo la burburi bidcadiiyo baadilkii wedaye ee bismillaahi ee boogtix soo bandhigayaa gaaladan la baabiinayaan baa u dirayaa ee haddii ay u baahdaan inay naga badbaadane waxaa daleeb adduunyada ka baxay badil waa haraaye dadka badan birayin qofoo ku birtumanayda kibir lalama beegsadaadoo burya kagu tare haatan haad la booydeen dad waa la biran jiraaye heshiis laga bishaaraysay la burburi wixii bara ku jiray bilwadahaaye beer beerdileecine rag baabaaxsadoo helaye bogabay ka togteen sidii doofaar beer galaye bugtadaas la daawey haddaan lagu hadlayn beene badiya jiraanu birtumanahe carbanaanu soo baxa mar kale rag weysbaarayahe gooyintana tartiibiya dad waa la biren jiraaye ruuxii bukaanaba dadka yaraa baxnaanshane haddama iska sii bixi ragganka baryihayahe haddii baaqi ku haray dadka haatan baabi'ine burundiyow baleeyay adaa galay badweyntane booyinka masaarte inaad baqata weeyaane haddii baaqi ku haray intaanba bah laga siine ewel dalka burundayse baktigise raga babasho lama badeecayne badi eeska booyeen kolkaan bese waybere adinka balaayada rabo badaha soo jiray ee birtuidin ma boobteen haddii aadan soo bixine bishaareysta baaruudu waa barqabowsigiiye baabuurta buuxdayo qoryaa baaska loo ridayo wax dhanba hadiyaadan bicin holaac ku bogahe bishaareysta baaruudu waa barqabowsigiiye la buunbuuniye badowga gaalaade war inaad burci tahay ayaa laydin baarayahe bishareesa baaruudu waa barqabowsigiye beenu waa dhamaantiyo wixii baadilka ahaye ilaahey sidii laga bartana waydin baabiine meel bacaada biyihiin ma joogaane meelbaada biihii gara bile ma joogaane adinka butacayaye idin ma baahnayne berigaya baddan leenana waad ka baxaysaane annaguna intaan baadinaay kuma baryaysaane gadowgaan wax garan waa inuu goolka hadahe baaba dadkiinaas warsawiir ma barbado leegaan barkimaadhigan ayaa lagu balaayooye waxdanba bilash loo dile muslim barakaysan ee waxaa balowka yeela kufaar maahan benbene birtabaaka buuyoab kolkaa wabilsii dhiciye muslinkow baraaruga kolkaan baylahday mariye boobuunka qaabka adduun kalaa bax weeyaane aakhiraan ninkuu beer fashaa lagu badbaadshaaye badda iyo beriga degnaba gaalow ma baxno annaguna balaayada wadiyo baadilu ma bahnin yewridiyaanka baqinaa kama badbaadayse yewridiyaanka baqinaa kama badbaadayse